qur'aanku qisaska ina siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka waramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya assaamiya aw innaajixa fi libtilaa'aat weeyaan umamka kale uu qur-aanku ka sheekeeyo eeyana qur-aanka ku yaallaan waa namaadij ama waa tusaalayaal kaloo bini aadam oo yana ku saaqiday imtixaankii التaarikh الinsani marka waxa weeyaan waa aلتajriba الinsaniya ama waa ibtilaagaasi qofka bini aadamkii uu soo maray qur-aanku qisasku inooga waramo oo dhammina waa qolo imtixaankii la mariyey ku guulaysatay iyo qolo imtixaankii la mariyey ku saaqiday ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka usii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay maalan namaadij fudud oo dulmara haddaan tilmaamo ashad nnaasi balaa'an baynu ku tilmaamnay nabiyullaahi ibraahim calayhi اsalaam abulambiya aabbanimo ayuu tusaale ku yihi qur-aanku wuxuu inooga warramayaa in lagu itixaamay aabbanimo waxaa la tilmaamaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala marka hore dhasha ka xidhay oo uu gaboobay oo uu da' gaadhay oo isagoo da'a uu ilaahay baryay subxaana wa tacaala oo ilaahay wiil siiyey laakiin awlaaddu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyadana baa ku jira markaa takhasuskan la siiyey oo caruurtiisii lagu imtixaamay ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen nebiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay uu ilaahay weydiistay inuu gowraco baa la yidhi gowrac waa imtixaan nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaa la siiyey oo ilmihuu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo laakiin wuu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariya ilaahay faraj furay waa imtixaan aada u khaiira imtixaanka aabanimo ibraahim la mariyay tanoo qura maaha xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiiskii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey iyo hooyadii wuu kaga tegay bayt baytillaahi alxaraam halka iminka ah, uu iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega-a oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama degaah dabeetana uu iskaga dhaqaaqa haweentii way qaadan kari weyda meeshaan cidlada ah ee aan reer deganayn ee biyo ee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyoo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go-ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahinow oo u jawaabi waayo iska socday muddo markay daba socotay su-aal weydiisay allahu amaraka bi haada bay tidhi cidladanaad nagaga dhaqaaqaysa ibraahinow ma allah ku faray haa buu ku yidhi ilaahay baa faray subxaana wa tacaala idan laa yudayicana bay tihi haddii alla ku faray haddaa alla nama dayacaye maca salaama yani iska tag mar haddoo alle amarkii ay tahay bannaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta ilaahay hadduu siaan go'aamiyey nololba siduu alla go'aamiyey ku jirta waanu yeelaynaa bay tidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa taqaanin wuxuu u sameeyey iyo saa noloshii loogu fudaydiyey iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya mid aynu ku xasuusanno reerkan iyo mowqifkiisii asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhammi waxayna xasuusinayaan qadya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah dad sameeyey waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay tusaale kalaan idin siiyo maalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mishkiladda tani gala dhowrsoomi waaya ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso khilqadiisii alla uu abuuray subxaanah wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso imtixaankan u fiirso qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaalo ah laakiin gabadh sayidatulqowm ah oo mansab sara leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkan ay u yeedhayso oo diidan waa tusaale u ah lishabaab dumar qurux badan baanu u nimiyo dhul gaaleed baanu nimiyo meelo lagu barwaaqaysan yaha lamiyo mashkiladaa badan aakhire nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahidka ah qadiyadda tan inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiranya yahy inuu isxejin karayo mahma kathur ama ibtilaagu inkasta uu weynaado waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yiin daalimka ka hortegiisa ah waxay tushaale ugu yihiin in kelimatulxaq lagala hortago cid kasta aakhire cidda ku marmarsootee tidhaahda waa la xoog badnaa iyo waa la weynaayo waa kan waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn wamaa adraaka maa fircawn fircawn waa ninkii intuu dadka is hortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbakum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri bale fircoon xukumkiisu waa dictaytor aan dunida weli lahaynin taariikhda caalamiga ah akbar dictaytor waa kaa u qur-aanku ka warramayo waayo miyaa aragteen nin dowlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin miyaa dunida ku aragteen nin xaakima oo yidhaahda reeraha qaybo ka midoo ka mida ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan fircoon intuu istaagu yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan sanuqatilu abna'ahum wanastaxyi nisa'ahum raggu ha madho haweenkuna ha hadho wamaca daalik nebi baa loo soo diray waajaha mushkiladda intaa leeg wa aakhiro tusaale cid walba hortaagan yacnii waxaan leenahay ambiyadu waa istaaris ama waa xidigo waa fa muqtadi kuwa alla nebigiisa ku leeya calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalkaa qur-aanka sidaa ugu taxan marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah kullu shay iyagaa tusaale ka ah haweenku waxaynu naqaanaa nebiye kuma hayno amhiladoodii laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif akbar taaqiya haweenaysi hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbida inuu ilaahay guri jannada uga dhiso aasiya haweenaydu fircoon qabay waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramaya mowqifka istaagtay oo ay ka doorbidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan leh anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misri iyo waxaanaan haysto o dhan waxay ka doorbiday inuu alle beyt filjanna uga dhiso waxaa qur-aanku miaalu inoo siiyey haween kale maryamo ah waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii waxaa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey waxa qur-aanku uu tusaale inoo siiyey maalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto waa labadii hable walaalo ahaaye uu nebi muuse ugu yimi ceelka dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay u weynaa way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan waayo aabahoodna wuu gaboobay cid kale u shaqaysana ma haystaan laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin shaqadu kamay tagsiinin aakhire gabadh kastoo tidhaahda duruufilcamal baa igu kaliftay waxan iyo waxan iyo waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta maalan ambiya ilaahay halkan u dhigay aakhare ku markhaati kaci doonta ni qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa wakhtiga iyagu maamulayeen alcasru dahabi lilyahuud qoomka yuhuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay idhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta wakhti ay u yaqaaneen alcasri dahabi wakhtigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yare ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigiis ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdi ilahu igu imtixaan buu yidhi inkaa alla u dhiiba subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan cid danbe helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hada min fadli rabbi liyabluwanii xulaa waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyay inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin waa ka ilaahay weydiisanaya rabbi awsicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inu alla subxaana wa tacaala uu ugu mahadnaqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay dhaha duruufi siyaasiya ayaa keensata in caynkan la sameeyo ina kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhiro ambiyaa taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay amhilat lfaashiliinna de qur-aanka iyana way ku badantay qowmu caad tamuud waxaan qoom qur-aanku ka warramay oo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey sida daraaddeed waxaan leenahay fahmi alxayaa aw ilxayaati addunya haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahmno waxa weeyaan inaynu u garano inay tay daarun lilibtilaa meel laysku itixaamayo waxaa nolosheennoo dhanna inaad aragto mowqif kastoo aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimi hadduu nimco yahy hadduu barwaaqo yahy hadduu yahy hadduu cilmi yahy hadduu aqoon yahy wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimi oo lagugu eegayo mowqifka aad iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maala nebiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka qof kastoo xanuunka xanuun ugu darani uu ku dhaco tusaale u yahy qiyaamaha waxa loo soo taagayaa nebi ayuub oo ku sabrayoo tusaale ku ah mushkiladda tan inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badata inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akhrido aada maanta isku daydaan qira'a jadiida inaa akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi اnnaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhanayn imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimcaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba mid untay inaad walwaliya kugu dhacdo iimaan daro dunida aada doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso oo aada aakhiriya jannada doorto oo alithaaru bilxayaati اddunya aw alithaar bilyowmi اlaakhir waa labada midun ilaahina wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu ma nashaa cidda takale doonatana in alle subxaanah wa tacaala uu badiyo haddii adigu aad bal tuthiruuna alxayaata addunya haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila kuwa alla ku tilmaamayo kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhira u haysata noloshana waina daara alaakhira la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun ama qolada alla ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya aan fahmin qasdigii nolosha dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacadsado iyo kownkan allow taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto waa almanaafic aldaahira fi lxayaati اdunya way garteen laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro labada midna muu garanin ikhwatii fi lcaqiida ma jecli inaan hadalka idinku badiyo waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay waxaan idinku soo koobayaa un kelimada muxaadarada idinku koobantay waa keliba waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno oo ah inaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwaraa waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma matiid isbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa waxaasi oo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaargarowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd waxaan jecel uun risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmoo waxaa u fahamtaan inaa imtixaan ku jirtaan imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee lixdameeyada sanaa ah ayaad ku jirtaa waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku waa imtixaan caruurtaadu waa imtixaan xoolahaagu waa imtixaan tacliintaadu waa imtixaan aqoontaadu waa imtixaan quruxdaadu waa imtixaan waxaad haysato oo dhami wax kastoo aad haysato calaa hada lmindaarun ku eg haddaad xoola leeday haddaad faqritay haddaad bugto haddaad bugto hays o dhan in dadku uu kaa satrooyi haddaad xoola leeday in amoodi dadka inaad ka satroontay labadaba imtixaanunbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidha jawaabta saxaa saaad mar kasta u bixin kari lahayd si aad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiintaa ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihaadihi alasbaab in dunuubta alla kaga maydho in manzilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynaya waxaa la yidhi waliyatakhida minkum shuhadaa manzilatu shuhaada waa boos loo baahaya qofka muslimka in la gaadhsiiyo laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oon lalaynin mahe ma gaadhaya waa in dagaal dhaca waa dadna la laaya haddii la rabo boos shahaado in la gaadho walidaalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeye waxaa ka mid a waliyatakhida minkum shuhadaa idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhammi inay imtixaantay imtixaankaasina labadaa waji inunu leeyay qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho boos saro oo jannayn alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala iyo noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhaco ay waxay isku fahmayaan kooda kartida le iyo kooda iimaanku dhabka ah iyo kooda munaafaqa ah, in mashkilaadka kana isku dhex gartaan gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih lacallahum yatadaracuun lilindaar lilicdaar akhiiranna baktatan in cadaabku haleeli doono un ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan ilaahay waxaan ka baryayaa idinkiiyaa nagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaana wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadkaba wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina star kama maarmo waxay idhahdaan noloshu muthul bay isaga baahantay wax kaa yaro sarreeya hiigsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeya dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la ydhaahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxaa laga dhiga inay xidiga yihiin xidiga kubadda cagta xidiga shaneemada xidiga heesaaga nujuum walanaa nujuum nujuumteennu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa kuwaas baa aan nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa aan nujuumta ilaahay leey fa bihudaahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinnu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadkan ku guulaystay u qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ay kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo khayrkiina waa kuwii ku saaqiday hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwii kuwan ku guulaystay hayrkii baa la soo helayaa kuwii ku fashilay yacnii nebi kasta iyo tusaalihii cagsigiisa abaad soo helaysaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo wallahu aclam wabilahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim guddiga maamulka waxay ka cididaaranayaan dib u dhicii ku dhacay muxaadaradan oo waqtigooda intaan waqhtigeeda intaanu ka dheeraa kana horreeyey sababtoo ay keentay muxaadarooyinkii iyo xilligii qadadii salaada oo isa soo riixay oo dub soo siqay sidaa daraaddeed baa waxaa moodaa in maaragtay barnaamijkii maanta lagu talagalay iyo wakhtigii la haystay ay kala dheeraayeen taana ay keentay maaragtay isriix ka yimid xagga barnaamijka taasu marka waxa weeye guddiga nidaamka waa ka cididaaranaya iyo maamulka midda kalena waxa weeyaan nadwadii hadda loo fadhiyey iyaduna sidoo kale way doogtay oo waxay dib ugu dhacaysaa xilliyada dambe haddii wakhti loo helo maxaa yeelay wakhtigeedii waxa weeyaan waa la dhaafay haddana waxaan insha allah eh, wax ka sheegaynaa su'aalo aalo la xidhiira mowduucii uu sheekh mustafa soo jeediyey su-aasha ugu horeysana waxa weeye mustafe wuxuu sheekh cumar faaruuq noo sheegay inaad haysid warbixin ku saabsan waqooyiga soomaaliya oo la xidhiirta dacwada iyo nolosha waddanka hadday jirto wax ma nooga sheegi karta male hadday warbixin tahay dee wakhti badan ba isaga baahnayd laakiin duuduub ahaan soomaalidu waa dad afka wax isaga sheega oral society ah maadaamay dad wax isu sheegayiinna yihiinna ma aha dad wax ka qarsoomaan se daraaddeed meel kastoo isugu yimaadaanba waa war uun waxa lagu hayaa in badan baana warramayseen baanu malaynayaa mar hadday war uun tahay maalin walbana waddankan waa lala hadlaa ama telefoon lagula hadlayaa hebel ka yimi yaa caynkan kolley meeshaan ka ima haddaan tilmaamo dhibaatooyin baa ka jiray dagaalaa meella wax waliba nabadda ayay ku koraan inta nabadi jirto dacwadu way kortaa marka laakiin nabad la waayo wax waliba hoos bay u dhacaan ama dhibtaa badataa intay nabaddu jirtay dacwada xawligeedu aad buu u dheeraynayay xoog baanuu socday runtii wax badanna way qabatay laakiin markay dhibaatadu timi waxay noqotay inay juhdigeedii oo dhamm isugu tago uun bal sidii dhiigga qofka muslimkaa loo badbaadin kari lahaa ama islaaxu daati albayn dadka sidii looga samayn kari lahaa waayo magaalooyinka qaarkood dee waa laga guurayba ama way ka dhammaadeen may jirin markaa faslun dambe cidi kama odhanin waayo waxay noqotay meel laga guuro waxa ugu badanee ay markaasi abnaai saxwa isku dayeenna waxay ahayd uun sidii dadka nabad looga dhex raadin lahayn ay dhacdo walilaahi alxamd waxaan rajaynayaa inay wax badan ku guulaysteen kuwoodii ugu dambeeyeyna waxaan aada ugu rajo weynay inay ku guulaysanayaan meelihii ugu dambeeyeyna waxaan jeclay usbuucan gudihiisa uun inuu ka soo baxo wax tilmaamaya heshiis dhammaystiran oo nabadeed inuu dhaco taasina bifadli illaahi subxaana wa tacaala bay ku timi iyo juhuudda dadka isxilqaama ay ka mid yihiin culammada waddanka degani dhanka dacwada ee kale meelaha aanu dagaaladu ka jirin runtii dacwadeedu xoog bay u xooggan tahay bii-ada qaarkoodna aad bay ugu faaftay markii ay joogsatay duruustii rasmiga ahayd ee dhulalyoogii waaweyna ka socdayna waxaa loo fikray bal in loo bedeli karo macaahid in la furi karo litadriibi alaa'ima waadducaat laga soo saari karo a'imo iyo ducaad dadka dib u wacdida oo waxgaadhsiisa iyagana walilaahi alxamdu qaybaa lagaga guulaystay qaybaa soconaya qaybo kalena waa taxta daraasa cumuuman waxaan odhan karaa uun hadday nabaddaasi soo noqoto isbeddel weyn baan rajaynaynaa iyadana ilahay baanu ka rajaynayna subxaana watacala inuu xasiliyo wallahu aclam su-aasha kale waxaa weeye salaan kadib sheikhu waxaan ku weydiin lahaa taygu ama qoorxirku ma dembi baa mase ma aha hadduu dembi yahay waa xadkee dembigiisu waa la harkee waxaan aada uga cudur daaranayaa inay su-aalo dhowr uun had iyo goor soo noqnoqdaan yurub gudaheeda waayo waxaan xasuustaa shirkan ka horreeya kuwii meelaan lagu qabtay inuu sheekh cumar kaka jawaabayay inta la weydiiyey taygu muxuu yahay waxaan kasii xasuustaa jawaabtu idin inuu ahaa hadduu wax laysku qurxiye yahay oo mara yahayna quruxda cid inagama hegto hadduu wax gaalisuga ekaysiis iyo wax kale yahayna <laughs> waxaasi diinta kuma bannaana markaa bal idinku wax ku xukumo baalku hadduu a leedihiin maalan dadku in badan waxay isku adkeeyaan ficlan waxaa jirta taqaaliid gaaladu ay lahayd oo soo tatawurto marka dambena noqdo shay ijtimaaciya ah. waxaa laga warinayaa ragga qaar inay ku doodayaan in bahalka yare karaafaanka la yidhaahdae gaarkae asalkiisu uu ka yimi maalan aragti ah inuu saliib la xidhanayo dabeetana berigii dambe qaabkan loo noo dhigayo saasi ragga barh baa laga wariyaa su-aalo caynka ku saabsan oo markaa asal diiniya u yeelaya walidalik ba waxaa laiga sheegay nimankan eraanta inay yidhahdaan xablu shaytaan bay idhahdaan bahalka gebigiisaba kuma sheegaane <laughs> markaa waxaan uga jeedaa un bahalkaasi hadduu maro caadiya iska iyo mara uuna de waa maro haddii afkaar kaloo ka dambaysa ay jirtana waa meel masalada qura anigu aan cabsida badan ka qabaan waxay tahay miyuu yahay tashabuh lilkufaar ragga badh waxay arkayeen inaan ahayn dadka badhna waxay u arkayeen ina xaggaaye marka anu waxaan odhan lahaa masalada aniga waxba igu xiijinine shiikhiini ku celiya haddana uu fadhiyaaye isagoo ha ka jawaabo ehm, bismi su-aasha kale waa su-aal runtii aada maanta usoo noqnoqotay oo aada maaragtay dad fara badan soo qoreen waxaana weeye sheikh ma la ciyaari karaa ciyaarta loo yaqaano shatranji ama iskako waxyaabaha la cayaaro waa shantaranji ama iskako ma la ciyaari karaa su-aashaasuna saaka dhowr jeer bay soo noqotay marka lilahmiya asilada fiqiga ah as-ilada fiqiga mala waxay ku fiicneyd culimmadii iga horreysay in loo gudbiyo laakiin cumuuman shatranjka bahalka la yidhaahdaa horta kolley ma aha wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay cayaari jireen waana cayaar ka timi dadka reer bariga bershiyanka iyo hindida iyo waxaasi cayaarahana culammadu way kala soocaan wax waa wax nasiibka ku salaysan nasiib ku salaysan waxna waxay yidhaahdaan waa waxaan ku salaysnayn nasiib ee ku salaysan takhtiid maskaxeed ama fikriya waxaa nasiibka ku salaysan waxay mutafiqiin inta badan ku yihiin inay mamnuuc yihiin iyagoo xadiidkii naridka uu daliishanaya ama laadhuuda iyo waxa la halmaala walidalik sheekh shariif cabdinuur maruu ka fatwoonayo wuxuu tilmaamayaa waxaa loo yaqaano dubnada laadhuuda turubka kuwaasi ee nasiibku uu ku jiro yacnii marka hore waxbaa laguu qaybinayaa waxbaad nasiibsanaysa kadib baad wixii ku cayaaraysa kuwaasi inay mamnuuc yihiin fatwadiisaasi waxaa ka mid ahayd waxyaaba aan nasiibku ku jirin ee takhtiidka caqliga uun ku yimaada sida shaxdii culammada soomaalidu inta badan cayaari jirtay iyo shatranjka bahalkan la yidhaahda iyo waxa la nooca inay bannaan yihiin a'imat lfiqh markaynu dib ugu noqonno ibnu kaiir wuxuu naqlinayaa almadaahib athalaatha imaamu axmed iyo imaamu maalik iyo abu xaniifa inay iyagu isku raacsiisan yihiin shatranjku inuu mamnuuc yihi alimaamu shaafici isagoo shuruud saddexa u qiraya waxay ka sugayaan inuu karaahiya u arkayo ay weliba kusii tafsiirayaan karaahiyadaasi inay tahy karaahatu tanziih ee karaahatu taxriim inaanay ahayn inta aan ka ogahay ilaa hadda cidda tidhaahda xadiid baa loo hayaa isaga ku soo aroorayna asal ma leh wax xadiida oo saxiixa oo nebiga ka sugan oo shatran iyo shax ka warramaya xalaal iyo xaaraantoona ma jiro waxaa qurhaya sugan bacda aqwaali saxaaba iyagoo qolaca ah, cayaarisa intay u yimaadeen ay maa hadihi tamahiil alatii antum calayha caakifuun ay ku tilmaameen haddii markaasi ay tahay wax keensanaya qofka inay salaadii ka mashquuliso ama colaad abuurto ama caynkan in la iska daayaabaa haddii kale ilaa hadda kolley anugu shakhsiyan waxaan u janjeeraa qolada qabta inaanay xaaraanta ahayn wallahu aclam bismi illaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal ilaahay dartiisa ayaan kuu jeclahay waxaan ku weydiinayaa imtixaanku wuxuu keenaa wax la yidhaahdo stress maxaa dawo u ah haddii qofku isku arko stress badan waa sida u soo qoray macnaheedana waxa weeya maaragtay sheikhaa faahfaahin doonata bismi illaahi raxmaan raxiim waxyaabaha dhibtu inaga haysata waxaa ka mid ah kolley su-aalaha had iyo goor sida loo dhigo waxaad moodaa inuu halkan fadhiyo kursiga qof la ydhaha master nool yani nin wax walba yaqaano wax walba ka jawaabi kara cilmu nafs waxba kama aqaano laakiin waxaan ogahay inuu ilaahay kitaabkiisa ku tilmaamayo alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub hadduu cilmu nafsigu wax ka warrama uu yahay nafta bini aadamka iyo saa loo xasiliyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa in alle xuski iyo weynidiisa xasuusasadeeda iyo acmaasha saalixa samayntooda iyo badsigoodu inay tahay wax qalbiga qofka bini aadamkii ku dego bal eh waxaan jeclay inaan tajribaba idiin sheego waxaa jira maanta jidhka bini aadamka waxyaabaa lagu ogaaday waxaa ka mid ah hormonis inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo ifraazaad dheecaamada jidhka bini soo daaya way tiro badan yihiin dheecaamadu jidhka bini aadamkii soo daayo waxaa ka mida ah bay idhahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen morfinaat dimaaq ayay af carabiga ku yidhaahdaan morfinaat morfonku waa dee bahashan yaree ama lacabee lagu sakhraamo ama casaabta lagu dejiyo ama caynkan morfinaat dimaaq bay u bixiyeen doctor maxamed cali baar fii kitaabihi almukhadaraat tabiibkaasi muslimkaah wuxuu ku tilmaamayaa weliba inuu yahay aqoon biologiga ama aqoonta dhakhtarnimada ku soo korodhay saddex iyo toddobaatanka wixii ka dambeeyey wuxuu leeya ilaa hadda waxaa dunidu og tahay ilaa laba boqoloo maado oo jidhku uu soo daayo oo qadaayaadkaasi ku saabsan labadaa boqolee maade ee baxtiga ku jira afartan ka mid mida ah ayaa ilaa hadda la rumaysan rumaysanyay buu leeyahy taiirka ay sameeyaan dabeetana wuxuu u daliishanaya uu leeyahy moorfinaadkaas moorfinaatu dimaaqa la ydhahaa waxay ku bataan buu yidhi ilaahay subxaana wa uu si dabiiciya jidhka bini aadamka ugu soo daayo qofku markuu alamkiiyo dhibta dareemayo dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aanuu u dareemin dhibaatooyinka gaar ahaan buu leeyay maalan dumarku markay uurka leeyiin ilaahay baa ku badiya subxaana wa tacaala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisu uga yaraado jidhkeedu wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaaq tiro badan oo maskaxdeeda strasisk iyo waxaan ka ilaaliya waxay dumarka ugu badan yihiin bay dhaahdaan marka ay umulayso oo aa laxdada ay ugu dhibta badantahy haweenku ayay morfinaatu dimaaqu jidhku soo daayeenoo ugu tiro badantay min nicam illaahi si looga ilaaliyo foosha dhibteeda oo low buu leeya haddii aan bahashaasi jidhku aanu soo daynin gabadhibo dib uma umusheen malaha haddana waxaa kaloo la og yahay buu yidhi maanta sayniska horumarka uu gaadhay chiniisku irbada yarar baa jira ay dadka ku mudaan iyadoaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ayay dhakhaatiirta chiniisku qof qalaan inta irbadan yaryaroo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii camaliyadii suuxitaankao kale ku dhacda dabeetana waa la qalayaa dareemina maayo midida lagu qalayo wuxuu leeyahy doctor maxamed cali baar waxa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay yihiin meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonaatu dimaaqa kani ay soo bataan dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin sheikhaasi wuxuu kitaabkiisaasoo kale ku tilmaamayaa waxa kaloo la ogaaday buu leeyahy iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha la midi inay badiyaan qofka bini aadamkaa inay ku bataan morfinaatu dimaaqaasi taasi waxay sababtaa buu leeyahy qofka mu'minka ahi inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn walidaalik baa wuxuu leeyahay waxaa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dikrigiisuba iyo alle xuskiis iyo weynidiisu marka ku sii weynaato qofkaba xasiloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisu sida daraaddeed waxaan leeyahay walaalkayga su-aashan soo weydiiyey inilaaqan min haada hadduu istressis iyo wax la mida yahay waxaad ka cabsanaysaa waxaan leenahay alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub waxay ka wariyaana zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa xanuunsaday adin baa bararay dabeetana waxa la yidhi waa lagu qalayaa dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bun bunjigu waa bahashan soomaalidu boocmadowda tidhaahdo soomaalida qaar baa imka walwalaaqdaaca baa lay sheegayay geed boocmadow soomaalidu odhan jirtay iniyihii weeyaan bunji bay yidhaahdeen cab dabeetana wuxuu yidhi bunjigu maanka ma doorisaa haa baa lagu yidhi igiddaa buu yidhi wax caqliga dooriyo dooni maaye salaad baan gelayaa gelayaaye idaa dakhaltu fi salaa buu yidhi faafcalu maa badaa lakum markaan anigu ilaahay sortaago idinku wixii qabsan kartaa qabsada uu tukaday bay yidhahdeen intuu tukanayey ayaa la qalay bay yidhahdaan yacni markuu ilaahay is-hortaagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa middada dareemi waayey bay leeyihin calaa kulli xaal akhil kariim waxaan odhan lahaa un awraadda iyo dikriga iyo alla ka cabsigaaga badso insha allahu strasskani way kaa yaraanayaan ogsoonowna dee imtixaanka haddii la guulaysto iyo haddii la saaqido toona wax weyn oo aad weyday ma jirta waa wax iska caadiyo berriba la geli karo mar labaadee wax saa looga warwaray inaanu ahayn wallahu aclam sheikh waxaan waxaanaynu weydiinayaa haddii aan diido inaan gacan ku salaamo ama gacanta ka salaamo dhakhtar nin ah oo uu misano dhakhtarka dhakhtar ii yahay oo uu jidhka qaarkii uu gacanta taabsiinayo sida dhegaysiga wadnaha iga soo jawaab arrintaas adoo mahadsan macnuhu waxa weeye gabar baa waxay leedahay waxay u tegaysaa dhakhtarkii qof ninkii nin dhakhtara marka waxay diidaysaa inay gacanta ka salaamto haddana wuu fiisataynayaayo hadhow wuxuu taabanahayaa meelo jirkii ka mida ah si ay u fiisateeyo marka macnuhu waxa weeyaan salaantii see ugu diidayaa oo gacantaan ka salaamayay maadaama jirkayga uu taabanaya mar kale oo uu fiisataynayo macnuhu su-aashu saasaa maarata moodaa inay qoran tahay waska imtixaanuun malaa layla damcayn in asilada fiqiga ka jawaabo iyadoo sheekh cumarna joogo cumuuman waxaan odhan lahaa asalka inaan rag iyo dumarku istaaban waa asal fiican oo islaamiya kastoo laga yaabo culamada badh inay ka murmuranto salaanta gaar ahaan laakiin waxaan leenahay waxyaabo badan baa jira oo islaamku lidaruura uu kuugu baneeyey haddii marka hore aad dhakhtar gabadha helayso iskaga tag ninkan iyo taataabashadiisa oo dhan haddii gabadh la helayo dhakhtara ah weliba waxaan ogahay inkastoo dhibaatooyinku ay iska tiro badan yihiin yurub meelo badan oo ka mida ah in la dalban karo qofku dhakhtarkiisa inuu isagu doorto hatuu dhakhtarna inuu kusoo baxo inuu odhan karo satisfied kuguma yihi kuguma faraxsaniya idhaaf haddaad tidhaahdo waa kuma faraxsanida uu iska tegaya waad yeelan kartaa mid kaleo aad ku bedelato laakiin walow ay dhacdaba kolay yurub meelo badan baa la jooga waaba laga yaaba tuulo yaro aan dhakhtar kalaba lahaynee hal nin iska haysta oo inaad joogtaba marka hadday saasi dhacdaba ama dee duruufaad sayi-a baad ku jirto aan kugu simaynin inaad eh, laysugo dhakhtarkii gabadh ahayd inta imanaysa iyo waxaas hadday jirtaba taasi waxaan leenahay dee wixii daruuro kuugu bannaaday ee daruuradu ay kuu bannaysay yeel laakiin dee adna ha sisiyaadinina hodhan intanba hadday badato tu kalaan kusii darayaaye daatana gabadh eh, dhakhtarku markanba jirkeyga wuu taataabanayaaye guriga markaan imaadana jirkeyga ma taataaban karaa waa maya markii dantu iyo baahidu ay taallay unbuu taataabanayaaye inta aan dant iyo baahidu jirin yuu taataabanin wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal mustafa waxaa tidhi dadku waxay u kala imtixaan iyo balaayo badan yihiin siday u kala iimaan badan yihiin haddaba haddii arrintu sidaas tahay ummaddeenna soomaaliyeed waxaa haysta arrintaas ama dhibka aan wada u wada jeedno haddaba ma dhihi karnaa dhibkaasi waa dembi dhaaf waxaa jira imtixaanku ama balaayadu waxaan idin idhi dee maaha dhanka xuno qure xataa nimcada ah waa nooc min alimtixaan baynu idhi nimcada lafteedu kaasi waa mid waa midda kale soomaalida mushkiladeeda ama mushkilaadka dadka ku dhaca waa acmaashoodu ka ratibma yacni ictibaatan isagama soo degdega uun ee acmaashay dadku sameeyeen camalku saalix hadduu iyo kor loo qaado nataa'ijda ka timaada iyo hadduu camalka kor qabanaya xun xunya natiijada ka timaada way kala yihin kaasi waa mid idan soomaali mushkiladda haysataa horta min acmaalihim bay ka timid dadku dhibtaasi mawaaqifta iska taagaan ama intay ka geystaanna waa ka mid qofka mu'minka ah ee soomaaliyeed ee aan isagu dhib geysan ee waxaanoo dhibi soo gaadhay ee ilaahay ugu sabray ee mushkiladii intuu xalili karaya isku dayay inuu xalilay ficlan isaga ajar bay u tahy kii inkaarta qabay ee isagu dhibta warinayayna ficlan habaar bay kusii tahy waxay ku xidhan tahay markaa qofku iyo mowqifku iska taagay mushkiladda tan qofkii mowqif fiican istaagayna khayr bay u tahy in sha allahu tacaala qofkii isagu mushkiladda samaynayay ama dhibtan sii wadayna inkaar kaley u sii tay laakiin hadduu dadku wanaag doonayo bimajmuuci acmaalihim unbaa alla ku abaalmarya alumma waa isku xidhanta majmuuca camalihim aakhira dadka calaa niyaatihim lagu soo saaraa laakiin dunida acmaashoodu waa isku xidhan yihin waa kii nebigu ku tilmaamay doonta qoladii wada fuushay ee ninku yidhi maa xagga hoose aan dalooliya hadday kusii daayaanna dhammaan way wada halaagsami haddii dee ay ka qabtaanna dhammaan way wada guulaysan idan waa mushkilaad ka yimid dadka dulmiga samaynaya marka ilaahay waxaan ka baryayna inuu dadka muslimiinta ka qaada dhibaatooyinka tirada badan le haysta dadka saalixiintana waxaan ilaahay u weydiinayna fii miisaani xasanaatihim ugu daro kuwa inkaarta qabanayna alla soo hanuuniyo wallahu aclam